bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi walih wصaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii konton iyo labaad ee ka mid ah min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala qala اlimaam raximah اllahu tacaala xadaanii cabdاllahi bn haashim cabdullahi bnu haashimin alcabdiyu xadaanaa bahz bn asad qala xadaana sulaymaan ibn اlmugiiraة alqaysi xadaana haabit ibn aslam albunani can anas bni maliki radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali waslama utiitu waa la ii yimid xadiidka gaaban weeye isagoo dheer baynu soo maray uuna soo noqon doonaa fanalaquu bi waa ila tageen malaa'igtii qaadaysay baa ila tagay ama jibriil iyo buraaq baa ay sii qaad ila tagay fanalaquu bi waxay ila aadeen cafwan ilaa zamzama ceelka zamzam bay ila aadeen waa marka hore intaan weli nabiga la qaadin calayhi salaatu wasalaam fa shurixa waxaa la dilaacshay an sadrii laabtayda can lagu gudbiyey marka fa shurixa ay laxmu sharxigu waa in la tafsiiriyo ama la jeexo weeyaan marka hilibkii ayaa la jeexe weeye can sadri laabtaydi uma qusila waxaa lagu dhaqay laabtii xabadkii waxaa lagu maydhay bimaai zamzama biyihii zamzam baa lagu maydhay uma unsiltu waa layga soo qaaday meeshii meeshii laygu abreeshimabreeshin malaaig fulinaysa wey meeshii nabiga lagu jeexay xabadkiisii ee lagu nadiifiyey ee biyihii zamzam lagu dhaqay ayaa laga soo qaaday nusuulka marka ma aha kii kor ruuxa laga keenay meeshii aad saaray ama sariir noqoto ama mowdicii hawsha lagu qabta ha noqota laga qaaday xadaanaa shaybaan ibnu faruuq xadaanaa xamaad ibnu salamata xadaanaa haabit ibnu aslam albunaani marka qaybta xadiidku wayna soo noqon doontaa waxay tilmaamaysaa intaan nabiga la dheelmin calayhi salaatu wasalaam in marka qalbigiisa la dilaaciyey la nadiifiyey la habeeyey wixii shayطaan ku sheeganaya bini aadam ku aafaysnaa laga saaray basharku wuxuu shaydaan ku aafayn jiray ama meeshuu waswaasku fadhiyey ama xadu shayطaani minhu baa laga saaray nabigoo nadiifa oo markaa u suubada si buuxda in ilaahay subxaanaه wa tacaala uu la kulmo waxyigana toos uu u qaato ayaa lasii qaaday ayaa la sii qaaday marka waxaa meeshaa ku cad oo laga fahmayaa maqaamka sare markaad u socoto ama meel sare inaad diyaargarow diyaargarow tahyiah ayaa ku jira xadaanaa shay bnu faruuq qaala xadaanaa xamaad bnu salamata xadaanaa haabit اlbunaani haabitun اlbunaani can anas bn malik anas waynu soo maray axaadiiiisa uu ku leey fi saxiix muslim ana rasul lah sal slam ataahu jibriil nabiga waxaa u yimid jibriil baa u yimid calayhi الsalaaة wasalaam wa huwa nabigoo yalcabu la ciyaaraya la dheelaya macal alkhilmaani caruurtii ay isku hooyada ahaayeen xagga nuugmada markaa nabigu wuxuu joogaa baadiyihii reer bani sacad buu joogaa xaliima bintu du'ayb buu la joogaa waa yaraantiisii yaraantiisii laba goor bay dhacday saddexna wadaadaabaa gaadhsiiya in nabiga qalbigiisa la sifeeyey iyo xabadkiisa iyo laabtiisa mar wuxuu isagoo ah yar oo aan markaa dhowr sanaba jira oo la jooga xaliimasacdiya la jooga kay marka intay shikado itiraamu kugu dhintaa wiilkan qureysheed ee laguu dhiibtay nuujinaysay ay iska soo celisay marka maalinkay soo celisaa barakadii iyo khayrkii iyo caanihii badnaa iyo ugu dambaysa ayib marna waa markii nabiga la dheelmina calayhi salaat markii la dheelminayo isagoo nabi aba calayhi salaatu wasalaam fa akhadahu waa qabtay wey jibriil baa qabtay nabiga riwaayo kale xadiidku uu leeyahay jibriil iyo mika'il bay laba malag bay ahaayeen fa akhaduu marka amiirkii waday ciidankaa fulinaya hawsha ayaa laga soo qaaday hadda fa saracu nabigu dhulka dhigay waa seexiyey fa shaqa waa dilaacay laxma canbay hadda ku gudbaysaa fa shaqa qalbahu ma ah qalbig waa la dilaacay loo jeedaa fa shaqa can qalbi waxaa loo jeedaa wadnaha ah, wadnaha loo socdaa marka wadnaha maxaa lagu sii gaari karaa waa in hilibkii la jeexo isaga ka sokeeyey iyo la kala bixiyo wey fashaqa ay laxma hilibkii buu jeexay can qalbihi qalbigiisa ka jeexoo baneeyey wadnihii baa la banaynaya markii la baneeyo fastakhraja alqalba wadnihii baa lala soo baxay wadnihii ayaa la soo saaray fastakhraja wuxuu la soo baxay jibriil iyo malagii hawsha fulinayay alqalba fastakhraja minhu qalbigii wuxuu ka saara asagii baa la dilaacshay riwaaya xadiidku uu iman doonta asagiiba haddana la jeexay wadnihii fastakhraja minhu wuxuu ka soo saaray calqatan cafan calaqatan xinjir buu ka soo saaray xinjir madow riwaayo kale xinjir laga saaray faqaala wuxuu yidhi jibriil haadaa midkan aan soo saaree madow in qalbiga ka soo bixiyey xadu shayaani waa shaydaanka dheeftiisa minka adiga uu kugu lahaa minka ay jinsulbashariya loo jeeda shayطaan intuu bani aadamka meeshuu ka waswaasiiyo ee macaasida uu ka jeclaysiiyo ee ilaahay ummadda uu kaga diro ee wuxuu ka aafeeyo halkaas weeye xubinka iyo cadka haddii lagaa tuuro sida nabiga loogu tuuro calayhi salaatu wasalam haddii maba helayside waxaa weeye waad hagaagaysaa waad hagaagi jidka ilahay ku toosaysa uma intaa kadib qalbigii marka laga saaray xadu shayطaani minhu laga saaray hasalahu waa maydhay fii qasdin digsi buu ku maydho min dahabin dahab ah biyaha la isticmaala bimaai zamzamo ku maydho bimaai zamzama waxay kaa dhigantah uma hasalahu bimaai zamzama fii tastin min dahab saasay iskugu xidhan tahay waxaa lagu biyaa la isticmaalo waa biye waa ceelkii zamzam ahaa ceel barakaysan way asalkiisa baa dambiye ka soo jeeda waad garanaysaa uma hasalahu qalbigu wadnihii buu maydhay jibriil bimaai zamzamuu ku maydhay biyihii zamzam fii tastin digsi ayuu ku maydhay oo min dahabin wadni haddii la maydhay waa weel loo dhigo weelkii loo dhigay baa ah digsi dahab ah biyaha la isticmaalayo waa maau zamzam axadka wax dhaqahaya waa jibriil wadnaha la sifaynayo wadnihii nabi maxamed meel barakaysan wey meeshaas uma intaa kadib la'amahu waa tolay alla'mu huna asalkeedu waa bogsiin way bogsatay sheegu markuu bogsado haddii meeluu malag tolay markiiba iska bogsanaysa isla saacadiiba maba dareemaysidba riwaayo kale xadiidku uu leeyahay nabigu wuxuu wax xanuunan dareemay ma jiro in hawsha la qaban baan arkaa laakiin waxaan dareemayo ma jiraan wadnihii baa la soo saaray oo la jeexay waagi hore aadamka iyo bashariyadu ruux nool oo wadnihiisi la soo saaray inuu naftu ka baxday ahayd waxay lii jireen mash macquul suuragal ma ruux aadama intii fidhisa la dilaaciyo oo xabadkiisa la jeexo wadnihiisa la soo saarayo digsi lagu dhaqanayo wadnihii intii la sii dilaaciyo cad iyo xinjir laga saari laga tuuri kadib la soo celin ma dhici karto hadda laakiin way aamineen hadda laakiin way aamineen oo intii wadnaha laga saaro oo qalab kale lagu xidho yaa wadnahooda laga bedelaa oo xididaha la hagaajiyo oo wax laga gooya saacado kadib baa lagu soo celiyaa waxyaabo biniaadamku ag hor inkiri jiray ayay hadda rumaysanayaan marka waxaa weeye xaqaa'iqda cilmiga ay shareecadu sheegto sideedaa loo qaataa in badanna waa inaga soo daraad waa inaga ka hadalla kii ka horraysay howlaha marka aad iskaga ilaaliya macaarif اlbashariya biniaadamku wadooyinku wax ku ogaado waa saddex mid walbana aafay leedahay mid walbana aafay leedahay wadooyinka wax lagu ogaada ama eh, la adeegsada wax lagu barto waa maxay waa dareemayaasha antaa dareemayaasha shanta ah, ah, iyo caqliga iyo alkhabaru saadiq saddexdaa wadad wax ka ogaataa dad bini aadam tahay bashar tahay dareemayaasha shanta u a taqaanaan maqal aragti urin sanka wax ka urayso dhadhamin taabasho dareemayaasha shanta waxbaad ku ogaata shantaa dareema labtirkooda aafay leeyihiin mararba wax aan shaqaynayn waxaad eegaysa indhaha ku arkaysa duu kaa fogaado wax kaloo isu bedelaya meel bannaan markaad taagantood wax fog fiiriso waxaad mooday inuu gaaban yahay inuu dhaqdhaqaaqahayo dhaan dabagaallaba kaa shaqaysanaya dhalanteed wax kaloo kuu sawiraya ul biyo dhex tallaadaad fiiriso inay qalqallocsantaad moodaysa waana toosanta ogow hadda inay qalqalocsantaha moodi waxa haddii laguu soo dhaweeyo wax kalou kala noqon oo indhaha lagaa saaro haddii aad lagaaga fogeeyana waa isbedelaya dhaguhu marba waxba maqal waxay maqleen bay si kale u qaataan taabashada iyo dareenka jidhka marbuu waxba dareemayninba kaabuusaa kugu dhaceo dareemi maysidba bay u dhuftaad leedahay waxba ma dareema kulayl maalin dhow isbuuc ka hor wadaadaha saaxiibadha ii keenay gabadhu dhalaybaa wuxuu yidhi iduug intay biyo ku shubtay baashii laisku gubayn jiray biyo kulul yuu yidhi duug gabadhii baa ka soo dahday asagibaa intuu qaatay waan isku duugahaya wuu is saaray baashu waa dab asaguna ma dareemahayo strog baa lugta dhanka bidixo dhan ku dhuftay wuu gubtay isagoo bislaadoo dubka kacay xaggana baasha isku wada xubaan iska gon iska macaansanaya bay gabadha usoo gashay dakhtar baa la geeyey dareemayaasha shanteed aragtay mid walba aafuu leeyahay marka maxaa kuu soo dhaa caqligu waa inagii shalay soo marray caqligaasna muxuu leeyahay aafo ah hadday shubha gaso ama shahwo gasho asna aafaa ku dhici shahwo hadday qaada iyo rabitaan oo xumaanta raba iyo wixii og yahay inuu xun yahay bay naftu ka qaalib noqon iyo shahawadu markaas wuxuu arkaya inay wanaagsan tahay afaman zumin low suu camalihi fara'aahu xasanan maxaa keenay fara'aahu xasanan suu camalihi baa loo qurxiyey dilka iyo dhiigdaadintu inay xun tahay baad og tahay laakiin xanaaq iyo cadho iyo argoosi iyo ficilo iyo min hebel maanta maantaba intay kaa qaali noqoto waxaad u arkaysaa inay gobannimo tahay maanta hebel inaad disho oy wanaag tahay oy sharaf tahay bal in bilad lagu siiyo raadinaysa bilad lagugu siiyo dhaqaaq lagugu siiyo lagugu xurmeeyood raadinba sumaydana qule xumaanta ku tartama hadda oo loo sacabayn isqaawinta iyo xumaanta iyo dabdarada lagu sacbaynoo lagu siinhayo bila sharafeed idan waxaa weeye wax walba wuxuu leeyahay hadday shubha ku gasho iyo diin xumana kaba daranba maxaa inoo soo hadhay alkhabar asaadiq khabar saadiqna muxuu leeyahay aafuu leeyahay khabarkii ku soo gaarhayana aau aafadu waxaa ka mida si khaldan u fahmaaya adaa si xun u fahmaaya saaa samcan fasaaa ijaabatan baa la yidhahdaa ayib fasaltu can abihi faqaala khaali khaalidun bay dhaheen carab maxaa dha aabbaha waayo markaasuu abtiga waa khaalid war kuma weydin maxaan ku weydii aabbaha baan ku man abuukaan ku idhi faqaala khaali khaalidun <laughs> idan waxa khabarku laftirkiisu aafuu leeyahay hadduu dhab yahayna oo saadiq yahayna adaa khalad u fahmi kara hadduusan dhab ahaynna ka kuu soo tabiyaa been sheegi kara asagaa naaqilkaa khaldami kara idan duruq almacrifee saddexda a ah mid walba aafuu leeyahay maxaynu oga jeednaa wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ka yimaada ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu qaato oo uu qaayibo oo uusan dhihin suuragal ma aha mush macquul waxaa ka sii daranoo ka edab daran kuwa islaam sheeganaya waxaad arkaysaa iska horkeenaya sunnadii iyo iyo qur-aankii oo kuona xadiidkan hebela kitaabka ilahay buu khilaafsan yahay kitaabka ilahay buu khilaafsan yahay hawshaa hawl jirta ma aha lianna alxaqa laa yatacaarad wadalaa'il اlxaqi la tatanaaqad adilada xaqu iskuma hortimaado xaqu isma hardiyo adiga aqoon daradaada iyo faanxumadaada wax kula qalloocda mooyeene sharcigu waa toosan yahay wainaka la tahdi ilaa siraaطin mustaqiim sidaas weeye laakiin markaad adugu aafaysantahay wax kula qalloocanaya qolyaha hadda inta badan celceliya qur-aanka xadiidkan aayadba ku hodham hal tusaalaan kaaga soo qaaday saad wax u wadaadka la jiray maxamed cabdu ee misriga ahaa aafadan raggii bilaabay baa qarniga hadda dhammaaday xadiidkii saxeenkaad garanaysaan ee nabiga in la sixiray labiid ibn acsam alyahuudu uu sixiray wuxuu xadiid mawduuca wain kaana fi saxiix اlbukhaari waa xadiid mawduuca ah. inuu mawduuc yahay oo la dejiyo oo been abuur yahay waxaa uu daynayba laba daliil daliilka koobaad waxaa weeye bul xadiidkani wuxuu khilaafsan yahay aayad nas ah oo qaciyo ah qadciyat hubuuti qadciyat idan wuxuu qur khilaafana waa baail oo aayaddu maxay wallahu yacsimuka min annaas say dhici karta yahuudi intuu nabiga sixiro inuu nabigu xanuunsado oo uu rafaado kadibna uu arko wax inuu sameeye isagoon samaynin suubanuhu taa waa qodob bur qodobka labaad xadiidka idiraab matni ku jiruu hi hee ceelka la yidhi mar waxaa lagu riday maadadii nabiga lagu saxeeyo waxaa lagu riday fii bi'ri darwaan marna waxaa la yidhi fii bi'ri arwaan arwaan iyo darwaan wuxuu yidhi marka waa idiraaban fi lmatni hada min dalaa'il اlwadci darada u fiirsa adugu tan u dambaysa waxaa laga yidhi jamiic اlmu'arikhiin iyo ahlu siyar wاlmaghaazi iyo qolyaha yaqaana madaniya howlaheeda waxay dhaheen darwaan iyo urwaan ama arwaan waa ismaani libi'rin waaxidin loo yaqaano fi اljahiliyati wاlislaam bal eh, baari mahayo wadaadku xoogo fanuuntiisi kale inuu iska watay inuu baabulfiqi galo iyo baabulxadiid galo maxaa wadaadka maxaa dhibay laftirkiisa shubha qaada shubha wada caqligiisu caqli sayima ma ah la kufsaday qaybo ka mida wey marka halkaa idan muxuu yimid wuxuu waa aayad qadciyat dilaala ah qadciyat lmatni ah aw اlisnaad aw اhubuut waxayna khilaafaysaa xadiika hade xadiiku waa in la tuuro weligaa iska ogow horta xadiiiyo iskama hor yimaadaan kitaabka ilaahay xadii suganoo nabiga ka sugan iyo qur-aan iskama hor yimaadaan haddiise xataa ahlulbidaca qaybo ka midoo warkaa sheega aynu u qaadno laba shardi bay shardiyaan waa ahlubidci horeynu ka hadlaynaa shayaadiinta dambe kama hadlaayo kuwan ahlubidacna maaha ataa ahlu ibliis wey marka waxay shardiyaan laba shardi aayaddu waa inay tahay dilaaladsugantaa laisweydiin maayo soo maaha waxaa laisweydiin keliya dilaaladeeda qaabkay u tusayso xukumka waa inay tahay qadciyat dilaala laa taxtamilu ta'wiil macnahay tusayso inuu macno cad oon qaabkaa loo fasiri karin oon si kale loo dhigi karin shardiga labaad waa in xadiidku yahay xadiiu اlaaxaad uusan mutawaatir asaguna ahayn xagga dilaalada uusan u qadciyo ahayn shardi saddexaadoo muhiimay kulligoodna ku daraan xata alahlu sunna iska da ahlu bidace wa an laa yumkin aljamcu bayna alxadiidi waalaaya waa inay suurogeli weydo in la jamciyo oo laysu keeno xadiidkii aayadda biariiqin min turuq aljamci asaxiixi la yaqaan ayada hadda markaynu usoo noqonno xadiidka saxiix bukhaari ku yimid baa ka cad xagga dilaalada si walba dhan walba di loo qaado lanna aayaddu waa mujmala way duuduuban tahay macnaheedu ma cado bal waxay u baahan tahay in loo qadaro shay go'an wallaahu yacsimuka min annaasi ilaahay baa kaa dhowri bini aadanka ka ilaalin suuragalba ma aha lagu leehay bini aadamka nabigu waa loo diray see looga ilaalin la jihaad oo u tag oo diinta gaadhsii oo u sabir oo u dulqaado oo ha ka dhexbixin oo nabi allow ayagaan shaqo kaaga dhignaaba la yidhihe see looga ilaalin suuragal ba in laga ilaaliyo waaba loo diray waxaad ku qasban tahay wixii loo yaqaana dalaat اliqtidaa fi اlusuul inaad maxduuf qadarto oo tidhaahdo wallahu yacsimuka min qatli الnaasi wallaahu yacsimuka min ada naas labadaa baad qadari kartaa ilaahay wuxuu kaa ilaalin biniaadamka dhibkiisu kaa dhowri nabi allow ayadna suuragal ma in ada la qadaro suuragal maxaan loo qadari karin qur-aankaa in nabiga la dhibayo wadac adaahum fii suurati axzaab wاladiina yu'duuna rasuula اllahi lahum cadaab alim fii suurati towba soo ma ahayn axzaab ku soo noqo in اladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum اllahu fi dunya wاlaakhirati waacadda lahum cadaaba muhiina idan qur-aankaa caddaynaya nabiga in la dhibayo marka ma qadari kartid wallaahu yacsimuka min ada الnaas ma qadari kartid lanna beenaalaad noqonaysa sunnada u imow nabiga dhibbaaba loo geystay madaxiisi baa la dakray waa la ceejiyey ilkihiisi baa la jebiyey asaga aysuubanuhu calayhi salaatu wasalaam sida lay dhibay axad nabi loo dhabay ma jiro madaa marka dhihi kara wallahu yacsimuka min annaas ee min ada naas baa loo jeeda ma dhihi kartid beenaadaad noqonaysa maxaa kuu soo hadhay ayib wallaahu yacsimuka min qatli اnnaas ilaahay dadku inay ku dilaan oy nafta kaa gooyaan baa ilaahay kaa ilaaliyay dacwada wad diinka wad waa lagu dhibi ambiyaba waa la dhibay laakiin inuu gaalku dilo ama aadaabo kale suuragal maaha intaad noosha macnahaasaa saxiixa culummaduna aayadda ku fasireen haddaba lebid ibnu acasam nabigu wuu sixiro wuu dhibay mise wuu dilay nabigu miyuu dhibay mise wuu dilay lebiid idan aayaddii xadiiska ka hor iman mahayaa xadiidka lebiid markuu la soo urura maxay waa dhib yaroon maalmo ahaa weliba aan sii badnaynoo sixru takhyiil ah sixru takhyiil ummad ambiyada in lagu sameeyana nabiga waa looga horreeyey nabi muuse lagu soo sameeyey yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca maa jaaza calaa muusa jaaza calaa muxamed sal lay slam ila bidaliil wixii nabi muuse ku bannaanaaday binasri اlqur'aan ee maray nabiguna waa maraya yukhayalu annahu facala walam yafcal nabi muusena xarka meel la daadiyey buu xumuday abrs iyo jilbis iyo abeesyun waaweyn wax la qahay ilaa nabi muuse cabsaday ilaahayna ka hadlay hawsha ayada soo sidaa maaha marka caamo culimo ismoodo waxyaabaha sheegsheegaan iska ilaali ayad iyo xadiid baa iska odhan waa sheeke baraley marka in caqligiisa la kufsaday ayaa meelaha wax ka raadiya aada iskaga ilaaliya waxaan u jeeda waxaa weeye had iyo goor aafadu waxay ka timaadaa in caqligaada iyo garashadaada aad mahadayso ood wax moodo akhdaada cilmigana waxaa ka mid cinda ahlilcilmi alqaطcu fi mowdic tajwiiz wاtajwiiz fi mowdic alqaطci waa aafada adduunka taallow masale aan qaطci ahayn oon daruuri ahon yaqiini ahayn baad dhihi waa yaqiin biyo kaban dhibcaar war waa mala dheh waa dani dheh maya alqaطcu fi mowdic الtajwiizna waa bidcaة fi ziyaada bidca fi diin min jihati ziyaada ah التجويز في موضع القطعna waa bidcaة في الdiin min جihaة النqصaan والنqص min الdiin labadu waa lagu aafoobaa masaladii shareecadu qaadaa dhigtay oo goysay oo kurtumaha ka tirtirtay oo meel ku dhejisay masaabiirna ku xidhay yaad arkaysaa mid lama e suuragal ma ah xadu rajmi lama oofin karo mas'alo danni ah oo min baabi danniyaad abaad ah arki mid ku leh waa qaci sidii wadaadka hadda aan bixina yidhi aayad qaciyatu dilaala ah yuu xadiidku ka hor imanaya marka la soo uray maxay noqotay wallaahu yacsimuka min qatli الnaasi oo caam ah xadiidkuna muxuu ka hadlay dhibaato khaas ah xadiidku si ama ada ku fasir ama qatli u qadar siuna sinaba ogama hermaanayo aayadda wuxuu kaloo ku daray xadiidkii nabiga in la sumeeyey yuu asna waa mawduuc aayadduu ka hor imanaya waxyaabahaasa adduunka taalla marka masaa'ilka hadda aynu maraynee hadda nabiga dheelmintiisii iyo micraajkiisa ah min hada albaab weeye caqligaada hadduu qaatana khayr hadduu qaadaan waayana kullu min cindi rabbina dhow aamin oo rumee idabdarrada iska ilaali uma intaa kadib la'amahu waa tolay ama waa bogsiiyey bimacnaa way markiiba intuu tolay buu ka qaada weeye dhibkii ka muuqanayay wxoo dhanba markaynu marka khulaasayno isra walmicraaj hadda korna waynu soo sheegnay israagu waa dheelmin ama waa guuraha habeenka dhaca nabiga maka laga dheelmiyey bayt اlmaqdis wa misl aqsa baa la geeyey halkaasay buraaqi ku hadhay iyo daabadi masjid اlaqsa ilaa asmaa asaabica nabiga waxaa israacay jibriil riwaaya waxay sheegaysaa garabka midigna nabiga waxaa hayay jibriil garabka bidixna mikaail markaasay la duuleen cirkay la aadeen isra wاlmicraaj inuu dhacay qabla اlhijra waa masalaة ijmaacin bayn اlmuslimiin qabla alhijra nabigu intuusan hijroonin maka uu joogay in nabiga la dheelmiyey waa masalatu ijmacin bayna almuslimiin ijmaca labaad in salaadaha la farad yeelay habeenkii nabiga la dheelmiyeyna waa masalatu ijmacin bayna almuslimiin masalo saddexaad ummuna khadiija radi allahu tacaala canha inay tukatay salaadihii la farad yeelay habeenkii nabiga la dheelmiyey ay tukatay intaysan dhibanin ka hor oy nabiga la tukatayna waa masalatu ijmaacin bayn اlmuslimiin khadiija inay dhimatay mid afraad qabla اlhijrana waa maslatu ijmac bayn اlmuslimiin afartaa asal waxay kutusahayaan alsra wاlmicraaj goomuu ahaa fi اlcahd اlmaki wa qabla اlhijra marka ama saddex sano ka hordhe ama sanad ka hordhe ama shan sano ka hordhe waa laisku khilaafa khulaasadu inahaasaa u muhiimsan maxaa kuu soo hadhay nabiga in la dheelmiyey jidhkiisa asagoo nool oo wix uu sarreeya ahayn oo ruuxdiisii iyo naftiisii iyo jidhkiisaba la wada qaaday oo israaciil siduu nabigu ahaa uu ku tegey oo lagu sii qaaday ila samaa isaabica adaa huwa sawaab nusuustu taasay cadaynayaan aaaarta odhanaysa nabiga hawsha israa walmicraaj waxay ahayd riyay ahayd ee makaba lagama qaadin baytulmaqdis ma tegin masjidulaqsa ma tegin riyay ahayd waa waxaan saxnay ruwaadda qaarkood ha wariyeen laakiin waa daciif min xayu اnadar wa min xayu اriwaaya min xayu nadar waxay daciif u tahay hadduu nabigu calayhi الsalaaة wasalaam intuu aroorwaagu u baryo u yidhahda xalay waxaan ku riyooday anoo tegay baytulmaqdis haddana layga sii qaaday oo tegay asamaa saabica quraysh lama yaabtee mana qoonsatee wax ka weyn baa lagu riyoodaa wax ka weyn ayaa lagu riyoodaa dadba waxay ku riyoodaa ilahay inay arkeen ma tahay mise ah dad baa ku riyoodaa wax ka weyn baa lagu riyoodaa marka riyo iyo manaam axadna ma qoonsadeen dad islaami baa ku gaaloobay markuu nabigu yidhi waa laysii qaaday dib u ridoobe soo ma ogidii oy fidno ku noqotay qurayshna waa kii madaxa qabsadee ee abujahal u yidhi qorayshoo dhan baa nabi maxamed oo kugu yeedhaye hadalka hadda aad itidhi in lagu dheelmiyey allaan kugu dhaarshe ma ku celin kartaa hortood ma ka dhihi kartaa wuxuu rabaa nabiga in laga kala dareero ilaa waa khaaine wuxuu rabaa nabiga in laga kala dareero nafarba ku soo hari waayo maxalay baa inta halkan aad ka duushay ood baytulmaqdis tagtay ood ka duushood cirka toddobaad tagtay baadaxaana waagu kuugu barye maka kuugu barye waagu haa nin ragga alla dhigay hal mar baan qurays kuugu yeedhaye intaa ma dhihi kartaabuu muxuu rabaa in afka la duba in suuragalba maaha <laughs> waa horaan ogay inaad beenala ta maanta ay caddaato buu rabaa waa intuu raadinayay idan wixii nabiga hawshaa ka qabsaday iyo siday muslimiinta qaarkood u shikiyeen waad ogtihiin haddaba mariye iyo manaam ayaa ruux la yaabaa ama la qoonsadaa ama la diidaa nabiga asagoo nool oo siduu suubanaha u ahaabaa la sii qaaday qur-aankana tilmaamay subxaana aladii asraa bicabdihi biruuxihi lama dhihin maxaa la yidhi bicabdihi layla min almasjid اlxaraam ila almasjid اlaqsa aladii barakna xawlahu wاlsraau cinda alcarabna waa asayru fi اlleyl aakhirka habeenka in la logeeyo ama nisr waxaa danta ku sheegay waa asayru fi اlleyl nabigu marka jidhkiisa iyo ruuxdaasaa la sii qaado ka lamxilbasari baan hawshaas o dhan ku dhammaatay ilaahay baana hawshaa awooda qudrat اllahi subxaanaه wa tacaala laa xuduuda laha marka intaas asaasa kuu noqoto wixii ka soo hora aan dareerino marka ayada uma intaa kadib acaadahu wuxuu ku soo celiyey qalbigii iyo wadnihii fii makaanihi meeshiisibuu kusoo celiyey meeshiisi ayuu ku soo celiyey wa jaa waxaa yimid marka alkhilmaanu caruurtii yararkayd baa yimid khilmaantii marka sida sawaabka waxaa la joogay hal wiil hal wiil baa la joogay hal wiil ayaa la joogay wajaa waxaa yimid alkhilmaanu kuraydii yimid yascawna iyagoo soconaya yascuuna iyagoo ordaya ilaa ummihi nabiga hooyadii bay yimaadeen hooyadii laga hadlaaya ma aha aamino ma waa xariimo xaliimo wey wajaaa alkhilmaanu kuraydii yimid yascuuna iyagoo ordahaya ilaa ummihi hooyadii yacni wuxuu u jeedaa hooyadaas di'rahu nuujisadiis gabadhii nabiga nuujinaysa xaliimo ahayd maxay leeyihiin faqaaluu waxay dhahdeen ina muxamadan riwaayo kale ina akhaana alqurashiya walaalkaanagii ree quraysheed qad qutila waa la dilay lanna ayagoo la joogaa waxaa u yimid jibriil iyo mikaa'iil nabiga isu qabteen geed bay intay soo fuleen iyagoo iska dhigahaya gorgorro waaweyn oo cadcad yay dhexeen ma waa kee kaawe wiilasha ku dhex jira waa la yimid nabigaa la qabtay waa la seexiyey waa la jeexay waa la brashim waa la habeeyey kadib waa la sii reerkii soo yaacay nabigoo taagan oo wejigiisu bedelan yaha naxsan midabkiisi ruux markuu aad cas yahay ama midabkiisu saafiga yahay wix ku yimaada isbedel baa ka muuqanaya dhiiggiisii iyo midabkiisaba fastaqbaluhu waa ka hortageen hooyadii waxaa u horreeyey odaygii odayga xaliimo qabay nabiga aabbihii ah xagga nuugmada waa garanaysaa fastabaluu waa ka hortageen wahuwa nabigoo munaacu lowni ay mutaayir lowni midabkiisu badelan yahay abreshin buu galay waa laisu qabtay daqiiqadaha hawl lagu samaynayey markii hawshay dhammayna waa sii daayeen lasoo yaacayna waaba iska duleen labadii malag hagee lagu arkahaya hooye maxaa kugu dhacay nabigoo u ramay laba nin baa ii yimid cadcad quruxsan ma asagiibaa haa ma hubta haa inoo seexi waa la iseexiyey halkan ay jeexeen waxay sameeyeenna ma garanhayabu xaliimi iyo wadaadkeedii way shakiyeen waxay dheheen ma ilaahay ma badbahaa ma naba qabta hadda ma socota haa bes xaliima way qaaday nabiga waxay jiri yuusa kugu dhiman oon kugu qaama magtiisa quraysh kuu qabsan quraysh waa niman culus ayb qaal anas wuxuu idhi waqad kuntu ara waxaan arki jiray aniga anas ah ila nabigu u khidmayn jiray ahara dalika almikhyai irbada ayadaa raadkeedii fii sadri nabiga laabtiisaan ku arki jiray calayh salaau wasalaam irbadiiyo tolmihii ay toleen malaa'igtu markay nabiga dilaaciyeen weliba timo yar baa ka baxay timo saa u dilin ah ayaa meeshii la jeexay ka baxay oo saxaabadu ragga la joogo nabiga arki jiray taa marka waxaa uu daliil ah xabadka inuusan cawro ahayn ninka weyne sheekhana xabadkiisa la arki karo haddaanu had intaa banaysto waadkugu waashaad leedihiin waad garateen baan u malay inaysan cawro ahayn inay fidnaka laga baqa waqad kuntu araa waxaan arki jiray aara dalika almikhyai irbadda ayada ah fii tolmaha ah fii sadri ku arki jiray waxadaanaa haaruun ibnu saciid alayliyu قال xdثna بن وهب بن cبدالله قال أخبرني سليمان وبن بلال التيمي قال الحارث عفوا قال xdثني شhريك بن عبدالله بن أبي نمر المدني wadaadka شhريك بن عبدالله المدني waa nin ثقاء إماama إلا أن lahu غرائب وأخطاء xogow أخطاء iyo غرائب iyo mafaarid buu leeyahay mafaarid buu leeyahay sidaa darteed buu muslim u dimariyey riwaayadiisa min xadiiثi أنس hunaana marka muslim waxaad arkaysaa diqadiisa bukhaari meelaha qaarkood uu ka sito riwaayada shriin bn cabdillahi bn abi namr اlmadani ilaa dhowr iyo toban mukhaalafa ku jirta oo riwaayaadka anas ka sugan khilaafsan xaafidn xajar baariga fayl buu geliyey waday wuxuu ku dhoweeyey ilaa dhowr iyo toban ilaa lix iyo toban ilaa sideed iyo toban ku dhoweeyey muslim bukhaari asagu hawsha ooma bixin riwaayadan shariig dhammaanteed bukane isagoo dheero xadiikii macal wax walba wata anas laakiin waa goynay muslim laakiin waa gooyey kaga baxay zaada wanaqasa faqadama waakhara wuu ka baxay khadki mukhaalafaadkiisi inuu meesha keena ma rabo xadiidku isagoo saxiixa biriwaayaatin wa uruqin ukhra baan keenay oo min ahbat الnaasi fii haabit baanu ka keenno xamaad ah shariig warkiisa iga daabu ku leeyahay ugu keeni lahayd aan kaa reebaba waa diadiisa qaal wuxuu idhi wadaadkaasi shariig ah samictu anas bin maalik baan maqay yuxadiuna asagoo xadiidka nooga tabinaya an laylati usriya cafa birasuul habeenkii nabiga la dheelmiyey min masjid اlkacbati masaajidka kacbada laga dheelmiyey muxuu nabigu annahu jaa'ahu waxaa u yimid alaa nafarin saddex ruux baa u yimid saddex qof baa u yimid qabla an yuuxaa ilayhi wahada waa maxay waa khaa qabla an yuuxaa ilayhi intaan loo waxyoonin bay u yimaadeenoo nabiga ay dheelmiyeen isruhma bacda arisaalati oo nubugu dhacay mise qablahaabuu dhacayso inaga hadda soo marray maaha waaba qubayl alhijrati bisanawaat aw bialaain aw bisanatayn riwaayaadka xadiidka anaseed soo marteen saxiixa baana tusay waa akhdaada uu galay weeye shariig uu la tafaruday waliaa difaaco waa la mutaabace yidhahda laakiin sax maaha hawshaas waxaa u ron laba goor buu isruhu ahaa al-israa nabiga laga dheelmiyo makka la geeyo bayt ilmaqsid labuu ahaa maratan wuxuu ahaa qabla annubuwa oo intuu nabigu yaraa ah nabiga isagoo yarba waa asagii la abreshina qalbigiisa la nadiifiyey maalmaha la nadiifiyeyba ee uu la joogay ii sheegay xalimusacdiya la joogay markii la soo celiyeyba in la dhilmiyaa dhici karta oo hawshanba nabiga asagoo lagu sii tababarayba lagu soo layliyey sida waxyiga loogu tilaaba tukeeyo loogu layliyey dheelminta iyo guurahan ay malaa'igtu hayaan iyo buraaqna yaraantiisii baa lagu soo layliyey shariigna waa nin iqe iyo ninku degdeg inaan dhahno wuu khaldamay aynu odhaan aan dhahno isru wuxuu ahaa maratayn marna wuxuu ahaa nabanimada ka hor marna wuxuu ahaa nabanimada kadib warkaas war sahlan maaha waa yar quruxsanya soo maa taasaa dhaanta laakiin kan weyne laysku haye quraysh ka dagaalantay dadna ay ku ridoobeen asagoo bilijmac waxaan leenahay waa qabla nubuwati cafwan bacda anubuwati wa wahuwa naaimun asagoo jiifa fi masjid araam masjidka xaraamka quraysh way barakaysan jirta habeenkii waxaa laga yaabaa inay kacbada hareera seexdaan kacbada hareeraday isdaadan jireen seexan jireen dhaqan bayba u lahaayeen ama barakaysi ka noqoto ama markaas ha ilaaliyeene kacbaday seexan jireenba wasaaqa alxadiia xadiidkiibuu kaxeeyey shariik biqisatihi ay maca qisatihi ayib naxwa xadiiin naxو xadiiثi ثaabit albunaari buu kaxeeyey waqadama wuu hormariyey fiihi fi اlxadiiثi شhayئan waأhara dib buu u dhigay wazaada riwaayaat buu ku daray zawaa'id wanaqasa waxbuu ka gooyey muxuu ku khulaaseeyey mafaaridii iyo kharaa'ibtiisa iyo zawaa'iddii uu la guri noqday ninkii la yidhahda shariig ee farta la geeyey wuu kuu habeeyey muslim xuu ihi zaada wanaqasa qadama waأhara wالsawaab waa maxay waa ma taqadama fi xadiiثi ثaabit ibn aslam albunani can anasin macnahaasuu sheekhu u jeedaa وxadثnي xrmلة بن yaحyى تujiibi أhbarna بن wهب cabdالله qال أhbarnii yuنس بن يزيد الأyلي can بن شhاب الزهري can أنس بن maliki dariiq kale uu ka keenay hadda yuنس can الزهري can أنس qaal أنس wuxuu hi kana أbu ذر horaan waxaynu soo maray riwaayaة أنس can rasuuli الlahi mubaaشhaرaةa susaa ma ah haddana waa أنسoo can أbi ذر labadaa riwaayة cinda الmuxadiثiin النqاad waa صaحيixa abu zurca la weydiiyey wuxuu yihi xadiiu anasin can rasuuli اlaahi wa xadiiu can abi dar can rasul lah kilahuma صaxiixaan daaraqudni baa la weydiiyey sidoo kaluu maray abu xaatim araazi aljaraax baa la weydiiyey sidoo kaluu maray bukhaari iyo muslimna warkoodba jooji iyagu kitaabtoodii bay ku qoreen iyagu marka waa maxaad odhan kartaa marka markii hore abu dar buu ka qaatay markii labaadna nabigu toos oga qaata calayhi salaau wasalaam abu dar waad soo marteen jundub ibnu junaada imsa xadii buu ku muslim soddoniyo ko xadiis yuxadiu asagoo sheegayaan ma ana rasul sal slam qaala wuxuu furija waxaa la fayday saqfu beytii saanqaafka gurigay saqfu waa kan iga koreeya korkeenna ah. kana saqfiga la wa ana bimakkata anoo maka jooga fa nazala waxaa soo jibriilu jibriil baa meeshii la fayday daf ka soo degayba fa faraja wuxuu faydo oo dilaacashay sadri laabtayda uma hasalahu waa dhaqay min maai zamzama biyaha zamzam xaggoodu ka dhaqaya iyagoo isticmaalay wey uma jaaa wuxuu la yimid bitastin min dahabin digsi dahaba baaf dahaba mumtali'in buuxa xikmatan xikmo iyo wa iimaanan iimaan alxikmatu waa maa manaca min aلsafahi wاljahl alxikma cinda alcarab waa wixii kaa hor istaaga xumaha xumaha wixii kaa hor istaaga been ah dhaqan xumo ah anshidaro ah ayaa xikma la yidhahdaa ayib xikmu ka buuxiyey hunaana waxaa looga jeedaa alra'fatu wاlraxma cinda ahli اlcilm naxariis deganaansho waqaar sakiina la geliyey lanna xikmadaradu waxay keentaa safah iyo taysh iyo fududaan iyo degdeg bay keentaa iyo cadho fooda ah iyo dulqaadyari inaad biibto adiga dhanba oo dabayl noqoto idan alxikma waxay keenaysaa miisaan xasilooni kaadsiinyo naxariis dulqaad iyo wa iimaana la rumayn baa laga buuxishay tii baa lagu shubay fa afraqaha wuxuu ku shubay weeye digsigii dahabka ah ee xikmada laga soo buuxshay dahab ay waxay leeyihin xikmadan iyo iimaankan waxaa weye xikmada iyo iimaanku waa macnawi shayga macnawiga ana meel laguma shubo karo marka waa miaal baa looga jeeda waa tusaale awoodoodii ka hadleen awood baarbaytamaysan ka hadleen awood bashar bay ka hadleen ilaahay wuxuu doonuu bedeli karaa macnaha carab waxaa laga dhigi jawhar iyo carab baa loo bedelayaa sifadaa ficil loo bedeli karaa wamaa dalika cala allahi bicasiiz Eh, faafraa fii sadri buu ku shubay uma abahu markaasuu daboolay laabtiibuu daboolo waa tolay weeye abahu digsiga maaha waa laabti jeexnayd uma akhada biyadii gacantu iqabtay uma akhada biyadii gacantu iqabtay jibriil facaraja bi ila اsamaa'i cirku ila aaday tan dambe ikhtisaar ku jira caraja bi ila samaa waa maxay waa markii lagu tegey buraaqi lagu tegey bayt اlmaqdis dhaqaaqi dambe wey wuxuu leeyay riwaayo kale gacantu hayayo cududa markuu ila kachayo mana dareemayo inay gacantu meesha hayso waa arkaa laakiin ruuxu markuu qabtuso inaad dareento maaha nabiga xataa xanuunkaa yarka looma ogolo xanuunkan malaga xooga badan ku qabanhayo inaad dareento xanuunka xataa lama rabo gacantu ma arkaysa inay ku hayso waadna biibaysa waad socotaa ayb falama ji'na sama addunya samadii soke markaanu gaadhna qaala jibriil wuxuu i likhaasin الsamaai dunya furahayihii samadii soke khaazinka waa ninka furahay malagii hay wuxuu ku yidhi iftax naga fur albaabka qaala wuxuu yidhi man hada waa kuma kayla hadlaay qaala hada jibriil qaala hal macaka axad ma lagula socda qaala nacam macii muxamadu sal اllahu alيه wasalam maxamed baa ila socda qaala wuxuu yidhi faursila ilayh ma loo farin diray imow ma la yidhi waa inaga soo maray ama rasuul ma laga dhigay oo ma la caleemo saaray xagga adduunyada dhulka qaala nacam fafataxa alkhaazin khaazinkii baa fura wey albaabkii samada falama calowna asama adunya samadii soke markaynu koobaad markaanu koray faidaa rajula can yamiinihi aswidatun wa can yasaari aswida waaba nin baan murh ku nidhi wadaad baan ku baxnay faidaa rajul waaba qof weye nin weeye can yamiini dhanka midig uu ka yahay aswidatun humaagyo mudutuullo aswida waa jamcu sawaadin waana muuqaalka aan inuu geed yahay inuu niyaada kala sooci karin humaad iyo madutuuli maxaa la yidhahdaa hadi ii sheega jacal hay meesha adaa u garacasa maxaad leedahay madutuuli wey xilligaa salaaddu ay dilaacdo kale ruuxa soo socda inuu madowyigiisa aad arkayso si fiicanna muuqaalkiisa aad u sixi karin ayaa iskudada looga jeedaa muuqaallo wa can yasaari dhanka bidixna waxaa ka ah sidoo kale aswidatun madowyaa ka jira ama madotuullo ama homaagyo waxaa tidhahdaba jamcu sawaad maxaa dhahdaa idinku humaag waaya qaala markii anugu hadde labada dhan baa u shubaa soo maaha qaala wuxuu yidhi faidaa nadara markuu eego faidaa nadara markuu eego ninkaas waa nebi aadam calayhi isalaat wasalaam qibala yemiini dhanka midig ah, markuu daymadoo jalleeco daxika waa qoslahaya waa muusoonay wastabshara riwaayo kale daxika wastabshar waa qoslahaya waana bishaaraynaya rayrayn baa ka muuqanaysa waidaa nadara qibala shimaalihi dhanka bidix markuu eegana bakaa wa xasana riwaayo kale waa ooyaa waana murugoodaa nabigu ayb qaala nabigu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi wadaadkii aadam ahaa calayhi salaatu wasalaam waalidkii marxaban biاnabiy الsaalix wاlbn الsaalix wuu soo dhowaynayaa marxaban soo dhowaasho waa ku ahaatay binabiyi saalixi nabiga suubanaa walibni saalixi wiilkii wanaagsanaayo soo dhowow nabigu marka riwaayada way mukhtasaree jibriil buu weydiiyey wuxuu ihi waayo axadkan wuxuu waa aabbaha aadam nabiyullaahi aadam weeye ayib waana iman doontaa iyadoo faahfaahsanba qaala jibriil wuxuu ihi qultum ya jibriilu man kan waa kuma su-aasha i weydiiyey qaala wuxuu uhi hada aadamu waa aadam calayhi salaau wasalaam aadam waa nabi kulu nabiyina waa rasuul sida sawaabka wa hadihi اlaswidatu can yamiinihi mudutuushan yuhumaagyada xagga midix ka jirana iyo wa can shimaalihi xagga bidix ka jirana nasamu baniihi jamcu nasamatin jamcu nasama waa arwaaxu baniihi ubadkiisii caruurtiisii naftoodii weeye nasamu annasam huna waxaa nidhi waa jamcu nasamatin ka ruuxin wa arwaax ayb nasamu baniihi banihi hadda waa iska takliibe ubadkiisii duriyadiisii baa looga jeeda waa ina iman doonta inay duriyo laga wado waa ubadkiisii nafaftoodiibaa xagga midigta iyo xagga bidixda ka jooga riwaaya cinda albazaar baa caddaysayo dhanka bidix albaab ka furan uu nabigu ay ka soo gelayso riix khabiia ah. dhanka bidix albaab baa ka furan waxaana ka soo gufaaci oo ka imanaya ur aan wanaagsanayn sinjiid aan wanaagsanayn oo uraysa dhanka midigna albaab baa ka furan waxaa ka soo gelaysa xansaxa qabow oo macaanoo udgoon baa ka soo gelaysa markuu xagga eega marka waa qoslahaya waana farxahaya xagga markuu eegana waa qalbi xumaanaya nabigu fa ahlulyamiini dhanka midig dadka ka jiray laga tusahayo nebi aadam waa ahluljanna ahluljannihi weeye ubadkiisi wixii janno geli lahaa wey wاlswidة اlatii can shimaalihi humaagyada dhanka bidix ka jira nabigana ahlu الnaari wa ahlu naarki faidaa nadara qibala yamiinihi dhanka midig markuu eego nabigu daxika waa qoslaya waidaa nadara markuu eego qibala shimaalihi dhanka bidix markuu eegana bakaa wa xasan halkaa marka ishkaal baa imanaya nabiy lahi aadam xaggee joogaa samada samada u sokaysa ayuu korkeeda jiraa faidaa calowna adiga soo maray qur-aankuna wuxuu inoo sheegay ahlu naarka iyo gaalada iyo wixii la halmaala inaan eh laa tufataxu lahum abwaabu الsama walaa yadkhuluna اljannata xata yalija اljamalu fi sami اlkhiyaar wakadalika najzi almujrimiin idan see la yeelayaa riwaayada muslim iyo bukhaari waxaan leenaha waa mukhtasara waxaa cadaysa midda bazaar albaab baa furan albaabkaasa waxaa ka soo gelaya dabayl wanaagsan ama mid xun halkaasuu nabigu ka daalacanayaa nebi aadam ka arkaaya albaabkaa la furay wuxuu ka arkaaya ahlu naarka jira fii sijiin fii sijiin albaabka kalena wuxuu ka arkahaya ahlu jannaha jira fii ciliyiin macnaha waa macnaha laga hadlaayo isma diidayaan riwaayada bazaar sanadkeed dacfi baa ku jira dacfi baa ku jira hadday sidaa tahay waxaan leenahay wej kaloo naga qabso oo bannaanka yaalla waa maxay nabiga waxaa la tusay waa arwaaxu baniihi qabla an qabla an tastaqira fii ajsaadiha ruuxda nafta iyo jidhka kee hor abuuraa <clears throat> ruuxda horaysa ruuxdaa horaysa la socda marka wuxuu nabigu arkahayo ee la tusay dhanka bidixi dhanka midigba waa arwaaxdii rabbi abuuray xaggana weli maysan shaqaysanin dembi gaalana maysan noqonin weli ma gaaloobin ayadu kaafiradna ma aha muminadna ma aha la tusahayaa marka laga hadla iimaankii ficliga baynu ka hadlaynaa ee ruuxu shaqaysanay marka waxaa la tusahayaa arwaaxdii duriyadiisi ubadkiisii intaan weli la gelinin fii ajsaadiha taana mar asalkeed waxay ka timaadaa qul iruuxu min amri rabbi korbayba ka timaada hoos kama timaada iyo sijiid marka taasna waa waa xaafidka ku jawaaba ishkaal saa u jawaaba sawfuxulbaariga mujalladka labaad laba boqol iyo toban waad ka eegi kartaa riwaayada hore axaadiista dacfigu ku jiro asaaniidoodu ku jiro mararka qaarkood waxaa lagu fasiraa kuwa saxiixa ah lianna waa tafsiil limaa saxa mujmalan waa tafsiil lima saxa mujmalan yuqbalu fi tafsiili maa laa yuqbalu fi tasiil asalka hore waxaan lagu sugin yaa tafsiilka lagu sugaa hawshaa marka waad ogtihin bay ilatan iskaga tag dhib mala qaala nabigu wuxuu yidhi uma caraja bi jibriilu baa ila koray xata ata samaa aaniyata ilaa uu samada labaad gaadhay faqaala wuxuu ku yii lkhaasiniha furahayihii samada labaad iftax albaabka fur qaala wuxuu yidhi marka faqaala lahu khaazinuha furahayihii baa jibriil ku yidhi mila maa qaala khaazinu samaai dunya samada u sokaysay ninkii hayay siduu yidhi kii labaadna yidhi waa kuma waa jibriil yaa kula socda nabi maxamed ma loo fasaxay inuu yimaado haa fafatxa waa furay qaala anas anas maalik baa khulaasaynaya wuxuu yidhi anas maalik fadakara wuxuu sheegay daakirku waa kuma abu dar faakara wuxuu sheegay abu dar annahu wajada fi samaawaati samaawaadka inuu ku arkay oo ka helay nabigu aadama wa idriisa wa ciisa wa muusa wa ibraahima salawaat ullahi wasalaamu calayhim ajmaciin intaasoo nabi riwaaye khaarija saxiixayn xataa nuux inuu nabigu arkay aadam iyo nuux iyo ibraahim sidaas faylkaas ayb walam yubit muusan sugin weeye abudar kayfa manaailhum walam yubit kayfa manaailhum abu dar baa marka in lagu fasiray noqonaysa ayib riwaayada marka zuhri xaggiisa hayra laakiin walam yubit muusan sugin weeye kayfa siday tahay manaasilum darajooyinkoodu nabi walba sanaduu joogo hebel baa ta jooga talabaad hebel baa jooga talabaad saddexaad afraad ta shanaad soo maray koobaad nebi aadam labaadna waxaynu soo marray idriis idriis baynu ku soo marray saddexaadna maxaynu ku soo marray labaad waxay ahaayeen yaxye iyo ciisa saddexaadna seed leedihiin aniga waxaan moodta labaad inaan idriis ku soo marray idriis baa eh, ahaa talabaad waa sidee baashu waad ugu celceliseen ta labaad ciise iyo yaxya bnu zakariya ta saddexaadna idriis ta afraadna haaruun tii shanaadna nabillaahi yuusuf maya muuse lixaad buu ahaa muuse lixaad buu ahaa yuusuf muusena lixaad toddobaadna yaa joogay ibraahim calayh الsalaaة wasalaam hayra laakiin annahu dakara wuxuu sheegay annahu qad wajada aadama aadam inuu ka helay fi samaai dunya waibraahiima fi samaai saadisati waana mukhaalafatan ibraahim fi samaai saabicina kusoo maray saadisaan muuse jooga calayhi salaatu wasalaam qaala anas wuxuu yidhi qaala anas anas bukhaari baa caddeeyey inuu qaa'ilkun anas yahay riwaayada bukhaari qaala anas wuxuu yidhi falammaa mara jibriil jibriil markuu maray wa rasuulullaahi biidriisa ay mareen salawaatullaahi calayh salaad baa lagu gaabsay salli hadda lama sheegi qaala wuxuu idhi idriis calayhi salaatu wasalaam marxaban biاnabiyi saalix wاlakhi saalix halkaa marka waxaa ku cad abtirka nabigu idriis ma maro abtirka nabigu idriis ma maro marka walaal bay isu noqonayaan marxaban biاnabiyi saalix wاlakhi saalix soo dhowow nabigii wanaagsanaayo walaalkii wanaagsanaayo qaala wuxuu ihi uma mara waa maray jibriil faqultu waxaan idhi man haada waa kuma ha dhaafine waa kuma axadka qaal hada idriisu qaala uma marartu bimuusa muusaan maray nabigu muuse wuxuu yidhi markii aan la kulmay ambiyada nabiga iigu dhib badnaa buu ahaa markii hore sii socday wuxuuna ahaa nabiga iigu dheef badnaa markuu arka nabiga sidii loo karaameeyey iyo barakada iyo khayrka nabi muuse waa kii miraaday nabi allow aniguna maxaad ummadda ilaahay oo ummadda u yeeli weyday oo barakadan aad maxamed iyo ummaddiisiisa anna ii siin weyday ummadiisi wixii dhaafay khayraad ahaabu ka qalbi xumaad ayb nabiga ma iska ilaali qolyaa ku gaalooba ha ku gaaloobi xajaaj ibnu yuusuf laga sheegay inuu inama musaxaasid buu ahaa mogta ruuxu hadduu hadduu aafoobo oo dhiigga bannaysto oo uu ilaahay fanto oo kii aan maanta cabdillaahi mascuud aan heli lahaa daaka alacraabiya alhudaliy wallaahi wuxuu ka shaqayn lahaa intaan dilo jaan laadin lahaa buui quraan ma ahayn wuxuu akhrin jiray kaana min shicr اlhudaliyiin buu wa shicr yuu jiray qur-aan ba kibir sanka biniaadamku marku hadduu kala tago wuxuu doonu iskaga hadlaya marka kii odhan jiray khaliif iyo rasuul keebaa fadli badan sun abi daud bayna ku soo maray cabdilmalik ibnu iyo wuxuu simay subani maxamed alayh salaat bal wuxuu yidhi muxamed wuxuu ahaabuu rasuul la dira fariin wada waraaqdan qaad u gee wadaadahaasa baa layidhi wahuwa rasuulu wacabdimi waa khaliifat اllahi ardihi faman اlafdalu alkhaliifatu wاrasuul wuu ku khudbaynhayaa abu daawuud baa ku qoray muslim eh, sunankiisa fahuwa cindahu saalix sanadkuna waa sanad xoog badan wey waana soo maray qolyaa aminkan daba taaganoo leh alxajaaj ibnu yuusuf almalik alcaadil almuftara calayh kitaab baa laga qora weyn hadda la socda bini aadan bini aadan wuxuu doonu qorahaya raximah اllahu tacaala waahza man dalamahu waftara calayh bini aadan maogtahay adduunkan sida ninkii wadaadka ciise ee golxubka isgeliyan bay tegaysa nin ciise waxaa la yidhi baryahan waxaa soo baxay niman niman kufsanayo oo rag isguursanayo oo sidii haweenkii rag isu galmoonay ma ninbaa nin u tagaa war addunyada wa halowdayturub iska goy iskala gooy haddiiba nin la <laughs> islaamaysanayo adduunka adduun la jooga maaha turub iska bixiyey waa iskala gooy hallay xabaalo macasalaama laguma noolaan karaba tani marka ta noolaan kara marka waan la yaabay dadku waxay ku hadlaayaan aan iskaga tagno uma marartu bimuusa calayh salaam faqaala marxaban biاnabiyi saalix wاlakhi saalix soo dhowow nabigii wanaagsanaayo walaalkii wanaagsanaayo qaala qultu waxaan man hada jibriil waa kuma axadkan qaala wuhi hada muusa nabiylahi muusa calayh salaatu wasalaam qaala uma marartu biciisa faqaala marxaban biاnabiyi saalix wاlakhi saalix qultu man hada qaala hada ciisa bnu maryama calayh salaatu wasalaam ciise marka la sheego nabigu wuxuu raacinaya ibni maryama raddan cala alyahuudi wاnnasaara huwa ibnu maryama laa ibnu yuusuf anajaar yuusuf anajaar wiilkiisi maaha ibnu zaname waa ibnu maryama ina maala ciise cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab qaala uma marartu biibraahim yaan maray faqaala marxaban biاnabiy الsaalixi wاlbni الsaalix nabigu abtirkiisu ibrahim buu maraa wiilkiisi weeye saasay baashu u kala baxaysaa qaala faqultu man hada qaala hada ibraahim khayl raxmaan weeye qaal bnu shaabi abarna xadiika waxaa ii tabiyey ibnu xamin ibnu xamigii daahiriga maaha hadda ibnu xaim waa abubakr mamed abubakr maxamed ibn camr ibn xasm alansaari waahbarna ibnu xasm aa ii waramay oo abubakr ibn muxamed ibni camr ibni xasm alansaari axad taabiciin ana bna cabaas radi allahu tacaala canhuma wa abaa xabat alansaariya abaa xabat alansaari abaaxabahaas qole waxay ku sheegeen abaxabat albadri inuu yahay wasmuhu caamir niman dhme waa maalik ibnu caamir niman dhme waa zayd adugu meelo badan baa lagu dhuftaa abaxabat alansaari kaanaa yaquulaani ibnu cabaas iyo abaxabat alansaari waxay odhan jireen qaada rasul la sal slam xaafidku isaabaha iyo fatxubaariga xoogo labada haloo kala duwan baa ku jira sanadkan marka wuxuu leeyahay baa ku jiruu waa fatxiga isaabaha markuu marayana laba abuxabbuu keenay laba abuxab laba saxaabi mid walba ansaari ah oo ninna uu yidhi wuxuu eh, ku shahiiday yowma alyamaama shahida uxudan wastashhada fi lyamaama uu yidhi ninna uu yidhi ibnu isxaaq baa wuxuu sheegay iyo khayrkii waxay sheegeen inuu shahiiday uxud labada wadaad buu keenay ninka marka la odhan karo abubakr ibn maxamed ibn cabd bn xasan ma soo gaadhin waa wadaadka ku shiiday uxud haddii la yidhahdo wuxuu ku shiiday yowma alyamaamhu shiida waxaa dhici karta inuu soo gaadho weliba badan tahay uma xaafidku isaab wuxuu ku keenay taabiciin abubakar lada'a iyo qaybo ka yar oo abuxaba ka wax ka warinaya ninka uu leeyahay uxud buu ku shiida uu leeyahay taa waxay tusaysaa buu ninkan inuusan uxud ku shahiidin oo uu cimriyey ilaa ay taabiciintu soo gaar wax ka wariyeen almuhim lama hayo taariikh saxiixa oo ku saabsan xilliga uu shahiiday abu xabat alansaari walidaalika lama jasmin karo e in abu bakr bn xasm uusan ka maqal can abi xabat alansaari marka lama jasmin karo muslim iyo bukhaarina waxay mareen inuu abu xaba uu yahay sheekhii ibn xasm inqaacna uusan jirin marka waxaan la hubin marka bukhaariya muslim laguma taaban karo waxaan leenahay sanadku waa muttasil dacwadaana yeelimayna ilaa ay sugnaato adiga fatxiga ku sheegay baa isaabaha kulaba afleeyey kaana yaquulaani qaala rasul l sl slm uma caraja bi waa ila koray jibriil xataa dahartu ilaa aan tagay dahartu ay ilaa aan u kor noqday wy xata irtafactu ilaa aan u kor noqday limustawan meel iyo goob asmacu aan maqlayo fiihi mustawaha gudihiisa sariifa alaqlaami shanqadha qalinka wax lagu qorayo sariifkuna sariirna waa la sariir waa la yidhahdaa waa waraaqda marka qalinka lagu qorayo qacqacda ka yadhowe hadda waraaqdu meel saaran tahay qalin aad ku qorayso awoodda ku dhacayso qorayso qalinka shaqadhiisa sariirka la yidhahdaa qalinka shanqadhiisa dhawaqiisa ayaa sariifka loo jeedaa yani waa meel u dhow looxul maxfuudkii malaaigta qoraysay wax ku qoraysay amarka rabbi qoraysay buu nabigu maqlayaa uu qar taagan yahay suubano calayh salaatu wasalaam waa qar taagan yahay xataa dahartu ilaa aan u korroqay limustawan ay limakaanin limawdicin asmacu fiihi aan maqlayo sariifa alaqlaami alaqlaam allatii tuktabu bilowxi maxfuud qalimada wax lagu qoro dhawqooda aan maqlayo qaal bnu xasm wuxuu yidhi wabaranii waxaa kaloo ii warama qaal bnu xasm wuxuu hi anas malik ibnu xasm waana soo marra can shaykhayhi ibnu xasm can shaykhayhi wa anas can abi darin way sawaabku la socdo meesha muslim soo gaabiyey horaan buu soo sheegay anas can abi darin baynu soo marray ibnu xasmna can ibni wa abi xabata alansaariy qaal bnu xasm wuxuu hi fii xadiiثi can shaykhayhi anas wuxuu hi fi xadiii can abi darin qala rasul sl l sm fafarad allahu ila wuxuu ugu farad yeelay al ummati ummadayda wuxuu saaray hamsiina salaatan konton salaadood buu saaray qaala wuxuu ihi farajactu waa soo laabtay bidalika kontonka salaadood ayaan la soo laabtay xataa amura ilaa aan soo maro bimuusa muuse aan soo maro waa laabadka dambe ayb faqaala muusa wuxuu ihi maada farada rabuka calaa ummatika ilaahay xuu ummadaada ku waajib oo uu saaray qaala qultu waxaan idhi fafarada calayhim hamsiina salaata konton salaadood buu saaray qaala lii muusa wuxuu u yidhi calayhi rabbaka rabbigaa ku noqo la hadal u ergo faina ummataka ummadaada laa tuiiqu dalika arrinkaa ma awoodayso riwaayo cinda nasaa-i fi kitaab sala xadiidku u horreeyey haban jecla baynu kusoo nabi muuse hawshu wuxuu u leeyahay reer banu israa'iil idinka xoog badan oo idinka cimri dheer oo idinka quwad badan yan anagu la soo dhaqmoon soo maamulay laba salaadood baa lagu waajib yeelay way keri waayeen buui laba salaadood keliya laba ay keri waayeen ummadaadi oo ummadaha u daciifsan riwaayad adcafuulumam ah xagga tabarta si dhan walba u daciifsan awoodda basharkaynu ka hadlayna shan salaadood ma kari kartee kontan iska badaaye noqo saasuu farjic ilىa rabbika fasأlhu takfiifa fainahu farada calى bani israa'iila salaatayni famaa qaamuu bihima baa nasaa kusoo maray famaa qaamuu bihima fii awali kitaab الsalaa saasuu nabigu saa u leeyahay qaala wuxuu nabigu farajactu rabbi rabbigay baan ku laabtoon ku hadal celiyey bimacnaa aan u ergooday fawadaca ilaahi wuxuu iga dhigay shaطrahaa barhkeed shaطrahaa huna waxaa loo jeedaa bacdaha ma aha nis yaan lagu khaldamin hadda waa inagu soo marra shan shan in loo dhimaayo shan shan shan shan shan shan ilaa ay shan tagtay laba macnuun baa marka kuu furan inaad tirado shaطrahaa waaa waa la ijmaaliyey waxaa loo jeedaa sidii loo waday loo waday iyaa nuskeed la dhimay nuskeedna labaatan iyo shan buu noqon labaatan iyo shanna suuragal ma aha sharigu mar baa la iطlaaqa oo loo jeeda aljuزء wاlbacdu hunana marka sharigu waa aljuزء wاlbacdu badh baa juba qayb baa la dhimay wey kii niska ah maaha almuhim farajactu ilaa muusa faahbartu muusaan ku soo noqday oon u sheegay hawshii qaala wuxuu raajic rabbaka mar labaad rabbigaa muraajicee bimacnaa dib ogu noqo ilaahay u ergo iga dhindhe faina ummataka laa tutiiqu dalika arrinkaa ma awoodi karte qaala faraajactu rabbi faqaala hiya meesha u dambaysay hiya hamsun fi اlcadad waa shan xagga tirada wa hiya hamsuuna fi اljri wاhawaab xagga ajirkana waa konton laa yubadl اlqowlu ladaya waa gebagabadii tan damba nasakh ma gelahayo wey laa yubadelu lama bedelo alqowlu xukumka hadduu dhaco weeye ladaya oo kii hore kontonka muxuu ahaa amr istixbaab buu ahaa amar uu ka furan yahay amaraan go'nayn buu ahaa amar uu ka furan yahay naskhi buu ahaa kan waxaa weeye bedel ma laha ayib marka faradkaas marka waxaan leenahay waa farad uu ka furan yahay tabdiil iyo takyiir baa ka shantuna waa farad aan ka furayn takyiir iyo tabdiil qaala wuxuu uhi farajactu ilaa muusa faqaala rabbaka shantu way badan tahay wey laba salabo ku kari weyne kuwa idinka awood badan faqultu waxaan ihi qad istaxyaytu min rabbii rabbiga waan ka xishooday qad istaxyaytu min rabbi sida sawaabka riwaayadan waxaa ku jira taqdiima taakhiire laa yubadalu lqowl ladayadaasi waa shantay ka dambaysay shanta marka loo dhiibay ilaah iga dhib shan la yidhi yaa la yubadalu lqowl ladaya idan ninka la yidhaahdo ibnu munayir ibnu munayir ninkii la odhan jiray naasiruddiin zaynuddiin ma aha walaalkii ma ninka iskale xaashiyada kule calaa sharxi ibn baal ibn baal sharxiisa fi saxi buhaari xaashiya wuxuu ku le dab ah aad u qiimo badan xaafidku uusan indhaha ka qaadinba had iyo goor wax ka soo guuri nin aad u aqoon badan buu ahaa xilligiisii masar nin la aqoon ma noolayn baa la yidhah ninka wuxuu leeyahay nabigu intaan laa yubadal qowl laday la dhihinba wuu fahmay hantaan inaan wab laga dhimaynin shantan inaan wax laga dhimaynin limaada imse goorbuu ilaahay ku noqda suubano imise goor ya sagaal goor dhaha sagaal goor seed afartan iyo shan waa imise shanaad sagaal jeer buu subanuhu noqday alayh isalaatu wasalaam sagaalkaa jeera nabigu uu noqday sagaalkaa goorba shan shan baa la goynaya nabigu halka muxuu ka fahmay xisaabtu shan bay u soconaysaa hadii shanta laga boodi karo ilaahay baa markii labaad dhihi lahaa toban baanu kaa dhinnay ilaah mar saddexaad toban kale mar afraad labaatan baanu kaa goynay lama dhihin shan shan bay u socotay daalic naasilku marka inaysan shan ka hoos maraynin buu nabigu dareemay idan shan ba hadday soo gaadhay wuxuu hi waan xushooda nabi muuse noqon karo maxay sagaalkaa goorbixisaad waxay ku socotay shan shan shan wax ka yar ma jiro wey ashalmadoor shay gaadhay hay ceebayn xikmadaasa meesha ku jirto nabigu u fahmay amatlahi sla walaam qaala nabigu wuxuu yidhi uma nalaqa bi jibriil ila tegay xataa na'tiya ilaa aanu gaadhnay sidrat almuntaha geedka gobkahaye lagu dhammaanayay oo inaga soo marra wixii xagga sare ka yimaadana ayadaa la keenaa wixii xagga hoose ka soo korana ayadaa la dhigaa kala wareeg lagu kala wareejiyaa hawlaha almuntaha faqashiyaha waxaa daboolay alwaanun midabyo laa adri aanan garanayn maahiya waxay tahay geedkii marka hore aad uma quruxsanayn inaga soo marray midho waaweynoo ashuun la eg caleen waaweynoo dhagaa marooda aad moodo marka dambana fakhashiyaha id yaksha sidrata maa yaksha nabigu wuxuu sheegay waxaa lagu sii daayay baalaley faraash cagaar ah cadiin guduud midabyo aan la qiyaasi karin markaas waxay noqotay ajmal maa takuun wa andar maa takuun uma udkhiltu ljannata jannadaa laygeliyey faidaa fiiha jannadii markaan galayna waxaa ku yaala oon ku arkay janaabid lului janaabid waa jamcu jumbuda jamcu jumbuda waa eray asalkiisa farisi ah kadibna la carabiyeeyey jumbudaduna waa ashuunka weyn ashuunka weyn baallahan malaakuusanee dhagaxyaha waaweyn meelaha hoteelaha la dhigay muslimin aragay qurquruxsane meelaha la tagtaago ashumo waaweynoo dahab iyo lul iyo fida iyo quruxsan oo dheeman ayaa jannada saa u yeelyeelaa ayb faidaa fiiha waxaaba dhex yaalla janaabid lului qibaab lulu janaabid iyo qibaab waa isku jumbuda iyo quba oo kale weeye ashumo oo lulua luluna waa dheemanka ama waa jawaahirta qiimaha badan waidaa turaabuhaa turaabu ljannati jannada ciideeduna waxaa weeye almisku cadar miski ciiddeedaba cadar ah oo barfuun ah oo udgoon ah dhagaxyaheeduna waxaa weeye ashumo waaweyn oo luluya dheeman ah marka waxaan adduunyada ku hayso dhan lagu kula tegaya bal intaa inoo jooga maanta wallahu subxana wa tacala aclam